اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام العلامة شيخ الإسلام الدين محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن mas'aladani waa mas'alo ijmaaca in la jecel yahay qur-aanka in sawd wanaagsan lagu aqriyo oo qowd sawdka qur-aanka lagu qurxiyo culammadii kulligood waxay ku kulmeen salafkoodii hore iyo khalafkii dambe ee saxaabadii iyo taabiciintii intii ka dambeysay iyo culamaa alamsaarkii waaweynaa a'imat almadaahib iyo waxay la mid mid kulligood waxay isku waafaqeen ay ku kulmeen cala istixbaabi taxsiini الsawti biاlqur'ani qur-aanka in sawdka lagu qurxiyo ama sawdka in qur-aanka lagu qurxiyo oo marka la aqrinayo sawd qurux badan qur-aanka lagu aqriyo in arintaas ay mustaxabo tahay wanaagsan tahay bay ku kulmeen a'imadii wa aqwaaluhum wa afcaaluhum mashhuuratun nihaayata shuhra afcaashooda arrintaas tusinaysa iyo aqwaashooda arrintaas caddaynaysana waa mashhuura shuhradeeduna waa nihaayat shuhra shuhratii ugu dambeysay bay mashhuur tahay qaala sheekhu fanaxnu sidaas awgeed fanaxnu mustaqnuuna can naqli shayin min afraadiha sidaas awgeed way naga kaafinaysaa waana ka kaaftoonnahay inaan shay aqwaashoodaasi iyo afcaashooda ka mida afraaddeeda aan soo naqlina maxaa yidhi waa mashhuur wadalaa'ilu hada min xadiidi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama mustafiidaة cinda alcaamati wاlkhaasa arrintaas dalaa-isheeda tusinaya istixbaabkaasna oo min xadiidi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga aqwaashiisii axaadiidtiisiina waa mustafiidatun waa mid mustafiido ohoo caam ohoo ummadoo dhan gaadhay weeye cinda alcaamati waalkhaasa caamadoodi iyo khaaskooda kaxadiii zayinu lqur'aana biaswaatikum xadiid mustafiida wey qur-aanka ku qurxiya aswaadiina qur-aanka ku qurxiya markaad aqriyeysaan yani aswa qur-aanka markaad aqriyeysaan sawd wanaagsan oo quruxsan ku aqriya wa xadiidi laqad uutiita mizmaaran xadiidkii uu nabiga kula khitaabay kula hadlay uu ku yidhi abi muusa alashcari waxaa lagu siiyey mizmaar min mazaamiiri ali daawuud yani sawd quruxsan oo aswaadii daawuud u lahaa oo wa ma adina allahu iyo xadiidkii ma adina allahu lishayin ma oon horay usoo marnay oo ah ilaahay subxaanahu wa uma dhagaysto sida uu u dhagaysto qur-aanka la jahraya oo sawd wanaagsan ku aqrinaya wa xadiidi lallahu ashaddu adanan xadiidkii isagana ahaa ee horay noo soo maray in ilaahay uu uga dhagaysi badan yahay qofka qur-aanka sawd wanaagsan ku akrinaya min saaxibi alqaynati ilaa qaynatihi kan gabadha heesaysa oo u heesaysa isaga suu u dhagaysanayay si ka wanaagsan ama uu jecel yahay sawdkeeda si ka badan baa allah jala jalaaluhu uu jecel yahay qofka sowd wanaagsan qur-aanka ku akrinaya waqad taqadamat kulluhaa axaadiidtaasi horay usoo martay fi lfasli saabiq fasligii horay kan ka horeeyey wataqadama fii fasli tartiilina tartiilka in qur-aanka si tartiilaho muratal aho oo kaadsiinsho ay ku jirta lagu aqriyana waxaa soo hormaray xadiidu cabdillaahi bni muqafal fi tarjiici nabiyi sala allahu alayhi wasalam alqira'a xadiidka cabdillaahi bni muqafal nebigu sala allahu calayhi wasalama in uu markuu aqrinayay eh, suurat lfatxi fii fatxi maka inuu sawt murajaca uu nebigu ku aqrinayay calayhi salaatu wasalaam waa sawt yacni soomaaliga maxaa la odhan karaa geeraar ku jiro geeraar ku jiro oo qurxin ay ku jirto weeyaan tarjiican saasaa loo jeedaa وكxadيiث سعد بن أbي وqاص رضي الله عنه وxadيiث أbي لباaبة رضي الله عنهma xadiidkoodii ahaa أن النبya صلى الله عليه وسلم qaala inuu yihi man lm yتغنى bالqر'an qur'aanka ninkaan codkiisa ku qorxinin ee aan ku yani geeraarin ama lanna niya waxay noqon kartaa hees laakiin heestii looma jeedo mamnuuca ahayde cod qurux badan aan ku aqrinin kalaysa midna nagama mid aha بسم الله rwاahmaa xadiidkii hore iyo kan abu dawuud baa rawiyey biisnaadayni jayidayni wa fii isnaadi sacdin ikhtilaafu laa yadur xadiidka sacd bni abi waqaas ikhtilaaf bayna ahli اlcilmi ayaa ku jira laakiin khilaaf aan wax dhimaynin weeye qaala jumhuur اlculamaai macnaa lam yataqana lam yuxasin sawtahu culammada jumhuurteedu waxay dhaheen man lam yatahana macnaheedu man lam yuxasin sawtahu ninkaan sawtkiisa aan qur-aanka ku qurxinin wey wa xadiidi lbaraai baaba ka mida ah ibni caazibin radia allahu canhu qaala uu yihi samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama nabiga ayaan maqlay qara'a isagoo aqriyay fi lcishaai salaada cishaha bitiini wazaytuun buu aqriyayo famaa samictu ma aanan maqal axada axsana sawtan minhu axad ka sawt qurux badan weligay ma aana maqal xadiidkaas waxaa rawiyey albuhaariyu wa muslim alayhim radia allahu canhuma qaala alculamaau raximahum اllahu tacala waxay dhaheen fayustaxabu waxaa wanaagsan marka oo istixbaab ah taxsiinu sawti bilqiraa'ati qur-aanka marka la aqrinayo in sawt wanaagsan lagu aqriyo wa tasiinuha la qurxiyo weliba maa lam yaqruj haddayna arrintaasi ayna u bixin ama ayna ka bixin can xaddi alqiraa'ati biاltamtiiti yacnii qiradii haabitka ahayd ee sugnayd ee axkaamteedii wadatay haddayna ka bixin oo bitamtiidi ayna uga bixin jiidjiidid la jiidiyay marka ayna qiradiiba ka bixin oona wax kala noqonin marka waa wanaagsan tahay in qur-aanka sawd wanaagsan lagu aqriyo marka waa waa waa waa muxadad sawdka wanaagsan ee la doonaya waa maxay waa sawdka aan qirada ka bixinaynin axkaamtii tajwiidka ee qur-aanka waajib u ahayd marka la aqrinayo amaa haddii ay keento sawd qurxin in lasii jiijiido oo tamdiid iyo jiidjiidid ka bixinaysa xadkii qirada saxiixa ahayd marka waa ka uu sheegayo fain afrada haddii uu ku talax tago tamdiidkaas oo xataa zaada xarfan xaraf uu ziyaadiyo aw ahfaahu ama u qariyo fahuwa xaraamu baaba noqonaysaa xaraam bay markaa noqonaysaa qala sheikhu waama alqira'aة bاlalxaani faqad qala الshaaficiyu raximah اllah tacala fi mawdicin akrahuha waqala fi mawdicin la akrahuha qala asxaabuna laysat clى qowlayni bal fihi tafsil fain afrata fi الtamطidi fajaawaza alxadda fahuwa aladi kariha wain lam yujaawiz fahuwa aladi lam yakrahhu qur-aanka in lagu aqriyo alxaan alxaanta waxaa loo jeedaa soomaydaan arkin heesaha soomaalida markay sheegayaan hebel mirahuu tiriyey hebel muusikaduu sameeyey hebelna laxniguu sameeyey saas may dhahaan laxniga macnaha waxaa waaye waa waa waa luqayntii waa waa dariiqadii mucayanka ahayd hadda qolooyinka hadda joogaan waxay u isticmaalaan alxaanta waxa ay ku magacaabeen maqaamaad marka waxay ku leeyihiin maqaam maalan eh, anigu maba aqaanee maqaama nahaawandi oo kale sidaasaa loo aqriyaa maqaamka marka la aqrinayo rasdi oo kale saasaa loo aqriyaa maqaamka marka alxijaazi la aqrinayo saasaa loo aqriyaa waa alxaan alxaanta iyada ma banaan tahay mise ma banaana wuxuu yihi imaamkeeni imaam nawowi saaxibu hada kitaab alimaam shaafici raximah llah wuxuu mar yihi waa necbahay waa kala duwan o alxaantu iyo sawdkii quruxda badnaa waa kala duwany sawdkii quruxda badnaa waa sawd abiici ah oo saliiqi ah oo caadi ah oo qofku uu aqrinayo walow alxaantaas isagoonageen haba waafaqo tan kale alxaanta waxaa loo jeedaa inuu isagu ula doondoonto oo la raadsado alxaan mucayan oho si loogu luqaynayo macnaha qurux gaara ziyaadinaysa marka imaamu shaafici mar wuxuu yidhi buu yidhi waan kahanayaa oo waan necbahay arrintaa oo waa makruuh yani akrahuha bimacnaa agtayda makruuh bay ka tahay marna wuxuu yidhi maya agtayda makruuh kama aha asxaabteennii shaaficiyada ahayd waxay tiri buu yidhi imaamu nawowi arrintaasi laba qowl ma aha oo shaafici baa laba qowl kuleh ma ahee bal fiihi tafsiil tafsiil baa arrintan ah oo waa maxay fain afrata fi tamqiiti waa sidii lasoo sheegay haddii jiidjiididda uu ku talax tago uu ku dheerdheeraado oo alxaantii ama laxnigii ama luuqayntii ay la gasho inuu kusii jeedjeedo fajaawaza alxadda xadkii la rabay u dhaafo fa huwa aladii kariho waata uu karhay imaamu alimaamu shaafici wain lam yujaawiz isagoo laxnigii ku aqrinaya haddii uusan uunan xad gudbin fahuwa aladi lam yakrahu waatan uuna karhin arrintaa marka uu imaam shaafici u nisbeeyey raximah llah radia allahu canhum jamiican waa arrinta aimatu alqira'a ay qabaan weeye dadkooda muctamadka fi zamanina hada leanna waxoogay fawda ka dhalatay hadal baa ka yimid alxaantan waxa la yidhaha ee maqaamaadka qur-aanka ma lagu aqriyi karaa iyo laguma aqriyi karo waxaa marka eh, eh, eh, qowlka muctamadka uu yahay cinda ahli اlcilmi mutafaqa ah qraada qiraa'ada abiiciga ah ee saliiqiga ah een iyadu wax lala raaraadsanin ee alxaanta ama maqaamaadka aan lala doondoonanin waa la rabaa waata la doonayo waana ta fiican qofkii isagu maqaamaadkaa barta hase ahaatee markuu aqrinayo aan tajaawus la imanin oo maqaamkii iyo laxnigii uu ku aqrinayay aysan ku kalifin inuu markaa axkaamtii tajwiidka uu burburiyo ama uu maalan xuruuf madda ziyaadiyo ama madda abiicigii wax ku ziyaadiyo ama qunadii wax ku ziyaadiyo waana si badan oo aad maqasheen kuwa aqrinaya hadduuna saa hamaynin marka waa fiican yahabe walow alxaanta iyo maqaamaadkaba ku aqri walow haba yaqaan mushkila ma laakiin tan mamnuuca waxaa weeye in qur-aankii akrintiisii lala raadsado maqaamaadka maqaamaadkuna aslan iyo alxaanta heesaha aslan loo dejiyey ay u dejisan tahay marka in qur-aankii inta lala raadsado dabadeedna tajaawus la sameeyo oo xuruuf la ziyaadiya aan meesha ku jirin ama xaraf aan makfi ahayn la qariy siduu imaam nawowi uu yidhi saasay iyaguna quraaduna ay qabaan qaala shaykhu waqaala aqda lqudaati fi kitaabihi alxaawi aqbal qudaati mar haddaad shaaficiyada ama imaam nawowi haddaad ka maqasho isagoo leh waxa weeye waxa weeye almaawardiy raximah llah ayuu u jeedaa aqbal qudaati fi kitaabihi alxaawi wuxuu yidhi alqira'atu bilalxaani almawduucati lilaghani qur-aanka in lagu aqriyo alxaanta loo dejiyey heesaha waa maqaamaadkan idiin sheegaye in akhrajat lafda alqur'ani can siiqatihi bidkhaali xarakaatin fiihi aw ikhraaji xarakaatin minhu aw qasri mamduudin aw maddi maqsuurin aw tamtiitin yakhfa fiihi lafdu wayaltabisu bihi lmacnaa mowduuceeni aan usoo noqono marka iyo kitaabkii aanu maaragtay wada akhrisanaynay ma aha akhrii maayo horeyna waa idinku sheegay haddana waa idiin sheegaya kitaabkan ahalna uma ihi oo uma qalmo inaan anigu dad u aqriyo maxaa yeelay kulligeen arday baanu u nahay mualifka raximahullah kunuustan uu meeshan dhigay inaanu ka faa'idaysano oonu ku camal fallo oo ilaahayna waafajiyo tadbiiqeeda iyo hirgelinteeda laakiin inaan anigu dad ugu noqdo ma garanaysaa mid waxbaraya ama sheekh ugu noqdo xaasha lilah arrintaas kuma jiro waan wada akhrisanaynaa maca bacd mudaarasa fii maa baynana maxaa yeelay hadalkan oo kale hadal aan ka sheekh noqon karo ma aha waa hadal aan waxba ka hayn waxaadan haynin miyaad sheekh u noqon <laughs> waxba kama hayn ilaa maa raxima allah ilaahay intuu nagu naxariistay mooye marka hadalkii wuxuu waday qaadi aqda alqudaati maawardiy uu yihi alqira'atu biاlalxaan almawduucati lilaghaani alxaanta laxniyada loo dejiyey asaasan heesaha loo dejiyey qur-aanka ma lagu akrinayaa tafsiil buu halkan ka bixiyey oo wuxuu yidhi in akhrajat lafda alqur'aani qur-aanka lafdigiisii hadday ka bixiso can siiqatihi siiqadii ilaahayba uu ugu talagalay ee uu kusoo dejiyey hadday ka bixiso waa biidkhaali xarakaatin fiihi xarakaad aan jirin oo la geliyay oo kale maalan weeye aw ikhraaji xarakaatin minhu ama xarakaat ikhtizaal lagu sameeyo laga gooyeyba weeye aw qasri mamduudin ama mad la gaabiyey oo xarfulmadkii la gaabiyey aw maddi maqsuurin mid maqsuurahoon madba lahaynoo mad la siiyey oo la dhereeyey aw tamdiidin ama madkii naftirkiisii jiidjiidid la jiidiyey oo yakhfaa bihi lafdu lafdiga naftirkiisu uu qarsoomayo khaasatan alifaadka hamasaadka oo kale uu qarsoomayo oon la garanaynba wuxuu leeyahay meeshii ma aab ahayd maabin maabin iska yidhaaho hamza hamsadiiba ay qarsoonto isagoo sawd ku qurxin isloo laxnigan la aadaya oo wayaltabisu bihi lmacnaa macnihii naftirkiisii qur-aanka ilaahay u dejiyey uu uu isdhexgalayo galayo oo isdhexhayo oo bimacnaa uu khaldamaayo fahwa arrintaa lasoo sheegay oo dhan xaaraan bay noqonaysaa yafsuqu bihi lqaari'u kan sidaa ku aqrinayaa faasiq buu ku noqonayaa daacad ilaahay ka baxay wayahamu bihi lmustamicu kan dhegaysanayaana waa ku dambaabaya liannahu maxaa yeelay cadala bihi wuxuu kala leexday qiradii wuxuu kala leexday can nahjihi lqawiim nahjigii ilaahay u dejiyey toosnaa buu kala leexdayoo wadadii toosnayda ilaahay u dejiyey buu kala leexdayoo ila licwijaaji ti qallooci buu la aaday qalloocuna waa kan ilaahay uu nahiyey uu qur-aankana ka nasahay wallahu tacaala yaquulu wuxuu odhanayaa rabbigeen qur-aankani waa qur-aanan carabiyan weeye hayra dii ciwajin mid qallooc oo saaxiib hayrkii ah weeyaan qur-aanka marka qur-aanku qalooc ma leh marka ninka sidaa u aqriyay qur-aankii waa qalloociye wey qaala wuxuu yidhi imaamkaasi fain lam yukhrijhu allaxnu laxnigaa lasoo sheegay ee luuqaynta ahaa ee qurxinta ah ee asaasan aqaanida loo dejiyey hadduusan ka bixin can lafdihi lafd alqur'aan hadduuna ka bixin wa qiraa'atihi qiraa'ati alqur'aani calaa tartiilihina uuna ka bixin iyo axkaamtii ilaahay ugu talagalay oo wixii lasoo sheegay wax la mida aysan meeshii dhicin kaana dalika allaxnu mubaaxan mubaax buu ahaaday waa bannaan yahay liannahu zaada bialxaanihi fi taxsiinihi alxaantan uu la aaday ee qur-aanka ku aqrinayo qur-aankii hagaajintiisii iyo qurxintiisii buuba ku siyaadiyey qaala sheikhu imaamu nawowi wuxuu yihi markuu hadalkaas soo naqliyey maawardi uu ka soo naqliyey wuxuu yidhi hada kalaamu aqda lqudaati aqda alqudaati hadalkiisii weeye kaasi oo tafsiilkaas uu kala bixiyey qaala wuxuu yidhi wahada alqismu alwalu qismiga hore labada qeyb ee maawardi uu kala saaray qismiga uu fisqiga iyo fujuurka ku tilmaamay min alqiraa'ati bilalxaani loo aqriyo almuxaramati xaaraamta ah waa musiibatun weeye musiibo oo ubtuliya bihaa lagu ibtileeyey bacdu alcawaami aljahala jaahiliinta cawaamta aheen cilmi iyo diin waxba ka aqoonin qaarkood waatiqaami alhashama aiqaami ee kuwa bimacnaa aan caqliga lahayn ee taa-ishiinta ah alqashamati ee aalimiinta ah ee waxay sameynayeen ulmi ku noqday ile naftooda ay markay qur-aanka saa ugu ciyaarayaan musiibo lagu ibtileeyey wey buu yihi zaman zamankeenan alimaam nawowi saasuu leey zamankiis aladiina yaqra'uuna cala aljanaa inta badan janaasooyinka ayay qur-aanka ku akriyaan oo qof markuu dhinto iyo baa la keensadaa oo markaasay ku geergeeraaraan qur-aanka ku heeseesaan wa fii bacdi almaxaafili maxaafilta qaarkeed markii aroos aroos iyo waxsaasay laisu yimaado wa haadihi qirada iyada bidcatun weeye oo muxaramatun xaaraam ah daahiratun weliba muuqato oo cad weeye ya'hamu kullu mustamicin lahaa iska dhaaf kan aqrinaya kan dhagaysanayaa ku dambaabaya kama qaalahu aqda qudaati sida hadalkii hore uu yihi aqda lqudaati qaadiyiinta wax qadeeya kan ugu qaadisanaa oo ahaa almawardiy wayahamu kulu qaadirin cala isaalatiha aw cala alnahyi canha ida lam yafcal dalika bal e waxaa ku dambaabaya qof kasta oo awooda inuu bidcada iyada azuuliyo oo meesha ka saaro aw cala nahyi canha ama uu nahyiyo ida lam yafcal dalik haduuna saa samaynin waa u dambaabay waqad badaltu fiiha bacda qudratii waqad badaltu fiiha arrintaa iyada nahyiga ah waxa aan isku dayay buu leeyahay imaamu nawowi raximah llahu bacda qudratii awoodayda in yani ka mid ah ayaan ku bixiyey inaan arrintaa joojiyo imaamu nawowi waxaa mashhuur uu ku ahaa aamir bilmacruuf nahyi cani lmunkar daaci ila llahi bua wa arjuu waxaan rajaynayaa buu yihi min fadli illahi tacaala alkariimi an yuwafiqa liisaalatiha man huwa ahlu lidalika in ilaahay uu waafajiyo isaaladeeda iyo zuulinteeda iyo tirtiridda arrintaas bidcada iyada ah kan ahal u ah in ilaahay waafajiyaan rajaynaya qof ahal u noqda ama dad ahal u noqda waan yajcalahu fii caafiyatin weliba uu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas isaga ah yani caafiya ka dhigo oo macnaa oo aysan dhibaata ku keenine intuu zuuliyo arrintaas uu nahiyo ou joojiyo haddana dhib ka soo gaarin taasuu jeeda wallah <clears throat> qaala shaaficiyu fi mukhtasar اlmusani raximahum اllah alimaam shaafici wuxuu yihi wayuxasinu sawtahu biأyi wajhin kan qala waaxabu ma yaqra'u xadra wataxziina wayuxasinu sawtahu kan qur-aanka aqrinaya waxaa wanaagsan inuu sawdkiisa uu ku qurxiyo qur-aanka markuu aqrinayo biayi wajhin kaan wajhi kaste ha ahaadee suu doona ha u aqriye yani qiraa qira'a degdeg ha u aqriyo ama tu ha u aqriyo tartiila wuxuu doona ha u aqriyo laakiin inuu mar walbaba sawdkiisa qur-aanka kuqarxiyo qurxiyo ayaa wanaagsan buu imaamu shaafici yidhi qaala wuxuu yidhi wa maa yaqra'u xadran wa taxsiinan waxaan uu jeclahay buu yidhi ama loogu jecel yahay maa yaqra'u alqaariu waxa uu aqrinayo qur-aanka inuu aqriyo xadran mid deg deg uu ku jiro weeye markuu wardigoos uu aqrisanayo wa taxsiinan iyadoo ay weliba la jirto qiraa'a xusni lahoo murugo lahoo bimacnaa qofkii qiradiisii laga dareemayo inuu khushuucsan yahay oo qofka kalena ka khushuucinaya marka uu maqlo qaala ahlu luqati waxay dheheen yuqaalu xadarta alqiraa'ata ida adrajtaha walam tumaidha wayuqaalu fulanu yaqra'u bاtaxziini ida araqa sawtahu lafdigii imaamu shaafici buu noo fasirayaa imaamu nawowi isagoo u nisbeeyey ahlu luqaha yuqaalu waxaa la yidhaha bay dhaheen xadarta alqiraa'ata qiradii baad xadri ku aqriday waa goorma idaa adrajtaha haddii aada boobsiiso weeye walam tumadidha aadan jiidjiidin wayuqaalu waxaa la yidhaha fulanu hebel yaqra'u bitaxsiini si xusni leh qiraa'o xusni leh oo murugo leh buu qiradiisa ku aqriyaa waa goorma idaa araqa sawtahu sawtkiisa markuu raqiiq ka dhigo oo bimacnaa uu jilciyo oo bimacnaa sawt riqale oo qalbi jileecleh markuu ku aqriyo wqad rawaa bnu abi dawuuda biisnaadihi can abi hurayrata radi allahu canhu anahu qara'a ida shamsu kuwirad yuxasinuha shibha rifaai rawaa bnu abi dawuud biisnaadihi can abi hurayra radi allahu canhu buu kasoo naqliyey oo kasoo rawiyey anahu abu hurayra qara'a inuu aqriyay ida shamsu kuwirad yuxasinuhaa isaga oo sowt xusniga ku aqrinaya shibha rifaai riaha oo kale riaha waa geeraarka ama gabayga loo jeediyo ama loo yidhaahdo qofka dhintay qofku markuu dhinto eh, waxaa caado u ahayd carabtu abyaad ama shicir bay aqriyi jireen ama geeraar ay ay uga tiiraanyoonayaan marka taasaa rihaa la yidhaah marka abu hurayra markuu ida shamsu kuwirad aqriyay sawd rihaha u eg oo kale ayuu aqriyay oo xusnile buu u wa fii sunani abi daawuuda qiila libni abi mulayka waxaa la yidhi ara iga waran in lam yakun xasana sawti waa tii la yidhi nin kasta waa inuu sawtkiisa qur-aanka ku qurxiyaaye hadduuna sawt quruxsanba lahayn qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu bnu abi mulayka uu yidhi yuxasinuhu ma stataaca intii awooddiisu ay tahay ayuu ku dadaalaya inuu sawtkiisa qur-aanka uu ku qurxiyo ayib hadalkan hadallo badan oo khaasatan loo nisbeeyey a'imat alfuqahaa ayaana soo maray khulaasaduna waxa weeye in sidaa ay fuqahadu sheegeen baa quraa'duna ay qabaan oo qirada qur-aanka marka la aqrinayo sawd wanaagsan in lagu aqriyo sawdkaas quruxsan ee laguloogu sawdaynayana haddii uu waafaqo ama uu kusoo dhaco isagoon lala doondoonin alxaanta loo dejiyey asaasan in aswaadda lagu qurxiyo lianna heesta ama ugniyada maxay tahay macnaheedu waa kalimaad maxay kaga duwanaatay kalimaadka dadka caadiga ee ku hadlaya waa kalimaadkii oo la qurxiyey oo iqaac mucayana iyo isku dabadhac mucayana oo iska daba dhacayaan kalimaadkii oo si wasni leh oo dabadeed darab iyo keenaya qofkii u keenaya inuu magaranaysaa uu ku farxo oo sawdkaas ku raaxaysto kahada huwa alhinaa marka haddaan lala aadin oon lala doondoonanin oon qur-aankii xadkiisii inta laga bixinin aan si darab loo aqriyo oo loogu hees heeso aan xadkiisii iyo makhaarijtiisii iyo xuruuftiisii iyo muduuddiisii laga saarin fa huwa ayibun sida ay fuqahadu dhaheen unba iyaguna quraaduna leeyihiin waana sida la rabo oo la doonaayo laakiin haddii ay keento luxuuntaasi ama luuqayntaasi haddii ay keento in qur-aankii uu ka dhex baxo xadkii loogu talagalay xaaraan bay noqonaysaa fisqi bay noqonaysaa sidaa ay a'imadu dhaheen ayay fuqahadu dhaheen bay quraaduna odhanaya weliba keliya ma aha kan aqrinayee kan dhagaysanayaana waa ku dambaabaya imaam annawowi ragga uu ka cabaaday u zamankiisa ana waa joogaan ilaa yowmina haada buldaanta khaasatan buldaantan oo eh, carabta ahee eh, masar oo kale iyo shaam oo kale iyo way leeyihiin ilaa yowmina haada arrintaasi waa taagan tahay markii eh, geeri ay dhahdo waxa meel bay dhisaan suraadiq weyn bay samaynayaan waxbay qurqurxinayaan kuraasay soo dhiganayaan hadday doonaan video bay duubayaan markaasay weliba isugu faanfaanayaan aniga tacsidii hooyaday baa tacsidii hooyadaadii ka fiicnayd aniga sheekh hebel baa ii aqriyey oo majliskayga maalintaa yimid adiga ninka ku aqriyan iska miskiin u ahaa oo markaasaa wadaadada lacagta la siinayana magacoodu ka wacni waxyaalo oo aada u foolfool xunu siduu imaamu nawowi uu yidhi bidca munkar ah ayay irtikaabayaan markaasaa kan wax akrinayaana intooda badan ilaa man raxima allah uu isleeyahay dadka raalli geliyo markaasuu ku soodaynayaa oo heestii qur-aankiibu wuxuu ka dhigayaa wax heesoo kale ah markaasuu la baxayaa oo xadkii loogu talagalay oo madkii waxaan ahayno markaasuu dalika soo ma ahayn laba xaraka in la mado maanta o dhan muxuu leeay dalika alkitaab yani aniga waxaad ku sheegaya yani miaal ahaan yani sayga kusoo dhaweey heestii oo qaarkood markay aqrinayaan waa suu hadalka uu sheegayo maba kala garanaysidba xuruuftii qur-aanka iyo macaanidiisii waaba wayba qarsoomaysaaba wuxuu aqrinayaaba garan haddaad meel dheer ka maqlaysana waxaabaad u qaadanaysaa in eh, naagaha heeseysoo kale ama kuwa heeseysoo kale hees wax heesumaabaad u qaadanaysaaba qur-aannimadiiba way ka baxaysaa marka arintaasi waa arrin aada iyo aada u foolxun weeyaan oo eh, eh, sida imaamu nawowi yidhi iska dhaaf in la aqriye kan dhagaysanaya ku dambaabaya kan awoodi kara inuu arrintaa zuuliyo oo bidcadaa uu meesha ka saaro hadduuna samaynin isagaasaa dambaabaya imaamu nawowina waa kale waxogay baan isku dayay anigu waxaana ilaahay ka rajaynaya inuu dad soo saaro arrintaa iyada ajoojiya ah, marka kuwaasaa u badan walaakiin caamatan waa loo bahay mid mid baan marka aan tambiih ahaan idinku yarsiinayo luuqayntan lagu leeyahay ama alxaantan lagu leeyahay qur-aanka sawdkaaga ku qorxi waa tahay waa inay noqoto alxaan اlcarabiy lana qur-aanka waa qur'aanan carabiya carabtu alxaan bay leedahay macruufa laxniye mucayanay leedahay luuqayn mucayan ay carabtu leedahay qur-aanka marka lagu aqrinayo markay aqrinayaan ama markay heesayaan ama markay geer harayaan ama codkooda ay qurxinayaan luxun bay leedahay luxuunu اlcarabi waa in lagu aqriyo iqra'u اlqur'aana biluxuuni اlcarabi inkastoo xadiidka wax laga sheegay sanadkiisa walaakin waa jira qur'aanan carabiyan baa kaaga filan macnaha waxaan uga jeedaa qolo waliba laxni gaaray leedahay heesta soomaalida markaad dhegaysanayso iyo heesta sacuudiga oo kale heesaha kuwa heesa ama masar oo kale iyo me isku mid ba isku mid maaha isku iiqaac maaha isku dhicid maaha isku muustika maaha waa kala duwan yihiin soo maaha saasay alxaantuna u kala duwanta alwaalid allah yarxamuhu wayarxam jamiica culamaa'ina wa mashaayikhina wuu wuxuu ka dalbi jiray ardadiisa marka ay qur-aanka aqrinayaan tajwiidka markuu ka soxo oo ka hagaajiyo wuxuu odhan jiray qur-aanka luxuunulcarab ku aqriya maxaa yeele nin waxaad arkaysaa mujawid ah oo tajwiid ah laakiin markuu sawdka uu qur-aanka u akrinayo soodkii oo sowdgeeraarkii soomaalida buu la aadaya xaggaasuu la aadaya codkaasaa ka qaalib noqonay marka wuu diidi jiro xoole jira war qur-aanku waa qur'aanan carabiyane luxuun alcarab ku akhri hadaad akrinayso yani miaal ahaan miaal ahaan yani sida loo gabyo kale iyo gabayada iyo alxaan bay leeyiin dad baa marka qur-aanka akrinaya inuu yani sawdkii gabayga soomaalida oo kale wuu aqrinaya maalan qolo walba raxanweynta maalan sawd mucayanay leedahay kuwan kale dhexda sawd mucayanay leeyihiin kuwa galbeed iyo sawd mucayanay leeyihiin ha soo maka waxay ku leeyiin yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca saadiqiin saas kale ma kuwo kalena saasay leeyihin kuwa kale gabay kale yaa ayuha aladiina aamanuu taqu llaha wakunuu maca saadiqiin saasuu kalu leeyahy garata wuxuu ku leeyay tajwiidkiina hadda mid suudaane maalin dhawadii maqashiinayo aad u dhegeysa soomaali badanoo dhegeysanaysaa baan ku arkayba meelo qaarkooda oo iska sawdkii raxaweyntii oo tajwiidkaunbuu ilaalinaya tajwiidkiisi waa tajwiid sax walaakin waa waa uun yani sawdkii raxaweynta ahaa oo uun suudaane ah waay bas oo aad mooddo nooc nooc min alxaantii ma garanaysa waxaad ka dhadhaminaysaa heesaha etoobiyaanka oo kale waxaasa qolooyinkaasa isku luuqayna ma garanaysa ma fahamti binaan calaa haada qur-aanka marka la aqrinayo luxuunta lagu aqrinayo waa inay luxuunulcarab noqotaa sheekh waa naga nahiyi jiray waa ka nahiyi jiray dadka anigu markii aan yaraa yani alwaalid raxmat ullah caleyh wuxuu odhan jiray anigu inkastoon aada isugu dayay iima suurtagelin buu ohan jiray sidaan raba inaan ugu aqriyo eh, sidaan doonaya inaan u aqriyo ma ohan ah, marka markuu u arkay anigoo eh, waxaan dhegdhegaystay xusari raximahullah baan aada u dhegdhegaystay oo beryaha la dhegaysan jiray markaasuu markaan majliska qur-aanka la aqrinayo waan ka xishoodaa ma aqriyo eh, laakiin mar buu i dhagaystay anoo keligii aqrinaya markaasu oo oh, codkana miyaad taqaanaa khalaas kan ku aqri ka bacdi aad buu igu tashiiciyey igu dhiirigeliyey inaan markaas xusarigo kale aan u ahri jiray sawdka xusari hadda ilaa hadda waan aqaanaa si fiican haddaan aqrinayo waxaa yani beri baan isagoo kaleba ahaba ma garata marka aad buu taxriidin jiray wuxuu odhan jiray markaan qur-aanka xalaqada lagu jiro marmar maqra maqra loo qaataa juskii waa lix iyo toban maqro anaa marka marmar markay soo gaadha wuxuu siin jiray saddex maqro afar maqro wad buu ohan jiray ha ku dhegaysteena kaaga daydeen ha kaaga daydeen buu ohan jiray oo sidaada wa sidaada ha u akriyeen marka nooc baryahan dambe waxaan arkayaa nooc min atacasuba iska jirjiro wuxuu kuleeyahan aniga mar haddaan tajuudka ilaalinayo suudaantaasi ka dhacday soomaalina hadda qaara dareema wuxuu kuleeya mar haddii aan aan tajuudkii aan iska ilaalinayo oon aan hagaajinayo eh, geeraarkaygii aan iskaga watay gabaygaygii iyo nooc maya qur carabiyan yani carabiyan Ah, xuruuf carabiya laxnan carabiya qur carabiyan siduu luxuun lcarabna waa la yaqaan luxuun lcarab ku aqri qur-aanka marka haddaad laxni ku aqriyayso laxn alcarab la aado waadix in allah bismi llah marka arrintan arrin oo iska su-aalo badan ka imaada waayo dadka qaarkii maqaamaad waxa la yidhah hadda soo baxay baryahan dad baa barta oo isku kalifa oo sidaas sidaas kan kan kan lagu aqriyo oo markii ma garanaysa aayada faraxa ay tahay oo maqaamu sababa la aqriya bay kuleeyihiin oo aayadaha faraxa ah oo waxay carabtu ka dhigi jireen markay e, e, aroos arooskii ka dhigi jireen e, markii ay aayada xusnila ay tahayna maqaam kaleoo kurdi iyo la yidhahay waxbaa la aqriya bay kuleeyihiin oo carabtuna waxay ka dhigan jirtay markii oo xus ritha ay jirtay sida hadda uu sheegaya oo kale marka ya hmm? wallahi dee ma ma ma aqaan runtii haddaan runta idiin sheego hadda haddii anigu markaan qur-aanka akrinayo aniga codkayga la duuduubay ma garanaysaa qaar badan oo igu yiri baa jiray maqaamkaasaad ku akridaa kanaad ku akridaa laakiin anigu ma aqaan ma garanayo waa iska akriyaa marka waxay ku leeyihiin maqaamkaad ku akriday kaasaa la yidhaha maqaama rasdi baa la yidhaha maqaama kurdi baa la yidhaha maqaam nahawandi baa la yidhaha waxaas baryahaan unbaan maqmaqlayna kuwa markaa kusii talax tagayo beri dhoweyd qanaat alfajri kuwa la idaabaaba waxayba sameen musaabaqa lagu tartamayo cododkaay waxaasay markaasay kusii talax tageenoo markaasaa eh, eh, qur-aankayba ulcuubo ka dhigteenoo majlis dhan oo lagu qoslaayo midbaa wuxuu leeyahay imaamka ku qor imaam tuxfa leedahay imaam tuxfa haddaad youtube ku qorto waa ka helaysaa tuxfa wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim baan idhi markaasaa mid iga dambeeya ayaa wuxuu buu yii gadaasheeda buu iga dabayl markaasaa waaa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markaasu yii markaasaan maqaamka gadiis yiri buu yii si bal iga haro markaasaan maaliki yawmidiin markaasuu yii bilah markaasaa majliskii oo dhan wax dee aan lagu qoslin baa dadki intay ku wada qosleen baa yani arin waxay noqotay runtii aad iyo aad maxshar u aho aada maxshar u aho aan loo baahnaynoo qur-aanka in laga nasahay ahayd walaakiin waa waana ka doodeen oo culimo badan baa ka hadasheeo sheekh macsalaawi iyo doctor ayman iyo ana waxooga yar baan mudahale arrintaa aan kula sameeyey waa ka fiirin kartaan bahalkan internetka youtube-ka ya wallahi maqaamaadka sidaan kuu sheegay in la taxallujiyo oo waqtiga la qaado oo la dhibo ma aha eh, saliiqatan aniga hadda dad waxay dhahaan qur-aanka aad akrinaysa codkaaga waa fiicanya bay gu dhahaan lakin ma aqaano maqaamaad ma acraf maqaamaad ma marka wax la dhibaayo maaha lakin haddii ninka qofku intu inuu isku dayo inuu barto hase ahaatee uusan qur-aankii sanadkiisi iyo waddadiisii una ka bixin falaa ba'sa fi dalik sidai a'imadii inoo sheegaan faslu fi istixbaabi طalabi اlqira'ati الطayibati min xasani الsawti qofka codkiisu wanaagsan yahay in laga dalbo qur-aanka inuu aqriyo inay arrintaasi wanaagsan tahay buu fasli u yahay qaala sheikhu wuxuu yidhi iclam ogow ana jamaacaati min asalafi jamaacaad fara badan oo salafkii ka mida kaanuu yatlubuuna waxay ka dalbi jireen min asxaabi alqira'ati bilaswaati اطayiba qolooyinka sawdkoodu uu dayibka yaho sawd quruxsan leh markay qur-aanka aqrinayaan waxay ka dalbi jireen an yaqra'uu lahum inay u aqriyaan wahum yastamicuuna iyagoo dhagaysanaya wa haadaa arintaas iyadaa muttafaqun calaa istixbaabihi istixbaabkiisa in la jecel yahay oy wanaagsan tahay oy mashruucto ay fiican tahay waa muttafaq wax ka hadlayna ma jiro wa huwa caadatu lakhyaari dadkii akhyaarta ahaa ee fadliga lahaa caadadooda weeye waalmutacabidiin dadkii cibaadada u go-ay iyo cibaadillaahi saalixiin addoommada ilaahayee wanusuusuubanaa cadadooday ka mid tahay inay ka dalbaan ninkay sood quruxsan ay ka dareemaan noo aqri ay dhahaan wa huwa sunnatun haabitatun sunno sugan weeye can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam faqad saxa can cabdillaahi bni mascuudin waxaa ka sugnaaday oo saxiix ka noqday radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa igu yidhi iqra' calaya alqur'aan qur igu dul aqri oo imaqashii wey faqultu yaa rasuula allahi waxaan ku idhi rasuul allah aqra'u calayka ma adaan qur-aan kugu dul aqrin ku maqashiin wacalayka unzil adaaba lagugu soo dejiyey markaasu wuxuu yihi qaala wuxuu yidhi inii uxibu waxaan jeclahay an asmacahu min hayrii hayrkay inaan ka maqlo oo ka dhagaysto ayaan jeclahay i aqri igu dul aqri faqara'tu waan aqriyey buu yidhi calayhi suurat nisaa'i baan aqriyey xataa ji'tu ilaa hadihi alaaya ilaa aan aayadan ka imaado saan u aqrinayay suurada bilowgeeda ilaa aan aayaddan ka gaadho فkيf إda جiئna min kuli أmaة bشhahيidi وجiئna bka عlى haؤulaءi شhahيida aayaddaa marka aan marayo qaala wuxuu igu yihi xasbuka alآn xasbuka waa kugu filan yahay intaad aqrinaysa alaan khalaas ilaa hadda yani hadd hadda waa uu ku way ugu filan tahay waay ama waa kugu filan tahay intaa inaad aqrido jooji wey qaala faltafattu ilayhi markaasaan daymooday xaggiisa sala allahu calayhi wasalam faidaa caynaahu labadiisii indhood tadrifaani waa ay ilmaynayaan oo ilinba ka socota oo waa ooyaya wy calayhi salaatu wasalaam rawaahu lbukhaari wa muslim bukhaariyo muslim baa rawiyey marka in ii aqri sawt quruxsan la yidhahde dadkaas daliil maba ahba wax meel kale in la daydayo warawa daaramiyu wagayruhu biasaniidihimna waxay rawiyeen can cumar bni اlkhaaabi radia allahu canhu anahu kana yaquulu inuu odhan jiray liabi muusa alashcariy radia allahu canhu uu ku odhan jiray dakirnaa rabbanaa rabbigeenna xusuusi bal fayaqra'u cindahu markaasuu agtiisa qur-aan ku aqriyi jiray markaa sayidina cumar radia allahu canhu wuxuu ka dalbi jiray abu muusa alashcari uu nabigu ku yidhi laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri ali daawuud rabbigeenna xusuusi buu odhan jiray walaaathaaru fi hada kahiiratu macruufa aathaarta tusinaysa arintaasi waa ay badan tahay waana la yaqaana waqad maata jamacatu min asaalixiin jamaaco oo yani ka badan mid ka badan mid iyo laba ayaa jamaaco la odhanayaay oo min asaalixiina baa dhintay bisababi qiraa'ati man sa'aluu lqira'a mid ay qur-aanka noo aqri dhaheen qur-aankii ay maqleen iyo sawdkii qalbigoodii markii uu qalbigoodii qur-aankii galay bay darteed u dhinteen qaarkood oo weliba jamaaca mar hadduu yidhi waa laba iyo saddexii waa ka badan yihin marka wallahu tacala aclam waqad istaxaba bacdu lculamaai culamada qaarkood waxay jeclaysteen an yustaftaxa majlisu xadiidi rasuuli اllahi sala اllahu alayh wasalam wayukhtama biqira'ati qaari'in xasani sawti ma tayasara min alqur'an culamada qaarkood waxay istixbaabeen oo jeclaysteen majliska loo fariisto xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam in lagu aqristo ama majaalistan la yidhaha majaalisu riwaayat alxadiid oo sheekha lagu dul aqriyo bukhaari oo kale ama muslim oo kale ama kada ama kutubtaas axaadiidta kay doontaba ha noqoteen waxay jeclaan jireen in nin qod cod quruxsan leh uu majliskaas furfuro ku furo qur-aan ku furo marka la dhammaynayana qur-aanka uu ku dhammeeyo oo khitaamkii bilowgii iyo dhammeyntii labaduba qur-aan ay noqoto bay culimmada qaarkood ay jeclaysan jireen uma inahu yanbagii lilqaari'i fi hadihi lmawaatin kan aqrinaya ee sawdka wanaagsan leh waxaa wanaagsan fii hadihi lmawaatin mawaatinta iyadaa lasoo sheegay kan aqrinaya an yaqra'a inuu aqriyo maa yaliiqu bilmajlisi wa yunaasibuh majlis kaste waxa ku habboon oo munaasibka ku ah waan takuuna qira'atuhu min aayaati alkhawfi wاlraja qiradiisuna ee uu aqrinayana inay noqoto aayaadka khawfka iyo rajaha labadaba yani marka ilahay jannadu ka sheekaynayo waa raja marka uu naarta ka sheekaynayna waa aayat alkhawf waalmawaacid aayaadka wacdiga ilaahay uu ku waaninayo addoommadiisa waaltashiidi fi dunya aayaadka waa adduunyada ilahay adduunyada uu ku caayayo sida inama alxayaatu dunya lacibun walahwun oo kale iyo waaltargiibi fi laakhira aayaadka uu ilaahay aakhira uu addoommadiisa ku targiibinayo oo jeclaysiinayo waalta'ahubi laha isu diyaarinteeda wa qisari اlamali yani amal iyo lididiila iyo cumri badan oo la rajeeyo oo la gaabiyo oo mowdka qofka uu soo dhawaysto wa makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teeda kuweeda wan wanaagsan aayadaha tilmaamaya ayadaha inuu aqriya ayaa fiican buu yidhi ninka laga dalbo oo noo aqri la yidhaha yacni meesha uu leeyahay majlis kasta waxa ku munaasiba ha aqriyo taasaa loo jeedaa oo waxaa la yidhaahaa waxay dhahaan fani la yidhaaha xusnu listihlaal sida wanaagsanee lo aad ku bilaabanaysid majlis maalan aroosoo kale baa laysugu yimid aayada waxaa jira nowcan maa munaasib u ah marka aayadda wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma wamaca dalika waxay wadataa wixii uu sheegayey oo ah tadkiirkii iyo mawcidadii iyo aakhiradii iyo wixii dhanna way ka sheekaynaysaa ma garan majlis cazaa ama geeri baa la joogaa waxaa aayadaha maaragtay mowdka tilmaamaya inay nabigu inuu dhimanayo inaka mayitun wainahum mayituuna iyo waxay la mida ah, majlis kale oo cilmi lagu baranayo ama qur-aan lagu akhrisanayo allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha maaniya taqshaciru minhu julu majlis xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidta maaragtay aayadaha tusinaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu ilaahay maaragtay uswa ka dhigay wahaakada yani maa yunaasibu wayaliiqu yani waxaa marka wanaagsan baa layidhi marka uu bilaabanayana ayadaha inuu ku bilowdo majlis oo kaleeto dad iska fadhiyaan oo kale loo aqra inta layihaha inuu aayado cadaabun ku bilaabo waxaa layihi waa laga yaroon yahay meelahaas oo kale ma garanaysaa yani waxaa u badan dadka cajamta oo inta badan aan qur-aanka aan fahmayn salaad buu midna tujiyo allahu akbar suurat lfaatixa markuu dhameeyey wuxuu ka bilaabay yowma tuqalabu wujuuhuhum fi nnaari yaquuluuna yaa laytana aطacna allaha waطacna rasuula yani waa aayad bilowgeed laakiin macno kaley wadataa rag bay ka sheekeynaysay hore oo lasoo sheegay marka in uuna dee dadkan kula tukanaya aada yowma tuqallabu ka bilowdo waogay waxaa ka fiican yani waxaa ka munaasibsan inaad meel macno fiican leh aad ka bilowdo qur-aan kulli waa fiican yahay laakiin tan aayaddan raggay kasoo sheekeynaysa kasoo sheekee aayad qablaha haddaad aqrin lahayd macnaheedu waa iska fiicnaan lahayd lakiin dadka cajamka waa loo cudurdaaraya len carabiga garan maayaan qur-aankana yatacabadu bihi waxaa ku cibaadaysanaya ninka af carabiga yaqaan iyo kaan aqoonin labadaba ah, wallahi sheekhow subxaan allah yani iga raalli ahaado anigu waataan idiin sheegayay maadaama kitaabka aanaan mudaris ku ahayn oo wada baranayno yani xataa ma ana soo mutaalacaynin ma soo firfiirinin eh, hadalka haddaan ka hadlayay buuba yaaba halkanaba haddaan ogaan lahaa waa iska dayn lahaa laakiin waa baabkii uuba sheegayba wuxuu yihi faslun fii muraacaati lmacnaa macnaha in la ilaaliyo fi ibtidaai lqira'a qirada marka la bilaabanayo wa marka la joojinayo yanbagii lilqaari'i waxaa wanaagsan ida ibtadaa min wasطi suura suurad dhexdeeda hadduu ka bilowdo bilowgeeda hadduu ka bilowdo la gel dhexdeeda haduu ka bilowdo wawaqafa calaa gayri aakhiriha aakhirkeeda heyrkeedna uu ku joogsado oo suuradda uusan dhammaynine dhexda uu ku joogsado an yabtadia inuu ka bilowdo min awali اlkalaam almurtabiti bacduhu bibacdin waataan hadda idiin sheegay marka uu bilaabanayo inuu ka bilowdo hadalka meesha isku xidhan meesha uu ka bilaabanayo maalan yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaari wujuuhuhum waa damiir xaggee u noqonaysa waa rag laga soo sheekay waxaa laga soo ina allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciiraa taasoo kale hadduu ka bilowda la garay lanna raggaasaa laga soo sheekaynaya wahaa kada maalan fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradan ka bilaaban maayo lanna fii quluubihim dad baa laga sheekeynaya bilowgeedi meeshii macnaheedu uu ku xidhnaa kasoo bilow oo wa min annaasi man yaquulu aamanaa billahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimuminiin halkaasay ka bilaabanaysa waa taa uu macnaheedu ujeeda an yabtadia min awali اlkalaam almurtabit bacduhu bibacd laakiin suuradda bilowgeeda iyo suuradda dhammaanshaheeda yani macnaha waxa weeyaan inta badan suuraduhu macno gaaray leeyihiin ama hadday xataa murtabit bacduha bacdu yihiin waa xasan alibtidaai waa lagu bilaaban haddii la dhameeyana waa lagu joogsan karaa waxaa wanaagsan buu yidhi wa an yaqifa cala intihaa'i alkalaami almurtabit hadalka murtabitka ee isku xidhan meesha uu ku dhammaada inuu ku joogsado walaa yataqayad inuusan ku qaydmin uuna isku xidhin biاlacshaari waاljzaai yani acshaarta cushri ajzadana waa juzi macnaa acshaarta iyo ajzada iyo axzaabta iyo waxaa loo jeedaa tan qur-aanka taxsiibka loo sameeyey loo kala qayqaybiyey oo dadka qaarkiis baa juz e، walbaba waxay ka dhigeen toban cushri maalan toban meelood bay ka dhigeen meel walba qeyb walba marka intaa maalan laba safxoo kaleba cushri bay ku magacaabeen cashaar oo kale sooma taasaa cushri la yidhaaha ama maalan juzuna waa juzka macruufka ah marka fa inaha wuxuu yidhi taa taas yuunan inta badan yuuna isku xidhin ee macnaha ha ilaaliyo wey meeshuu ku joogsanay meshuu ka bilaaban fainaha qad takunu acshaartaasi iyo ajzadaasi fi wasط اlkalaami اlmurtabit hadal isku xidhan dhexdii inay noqoto kاljuزءi fi qowlihi tacala wاlmuxsanaat min الnisa juz ajzada qur-aanka kow waxay ka bilaabataa baqara sayaqulu baa ku xiga tilka rusulu baa ku xiga lan tanaalu lbira xataa tunfiquu baa ku xiga soo ma garan maxaa ku xiga wlmuxsanaatu wlmuxsanaatu juz bilowgeed laakiin wlmuxsanaatu aayaddani waxay ka murtabit ku tahay aada ugu xidhan tahay aayadda ka horeysa maxaa yeele ilahay wuxuu kasoo sheekeynayay jala jalaaluhu muxaramaadka aan la guursan karin ee xaaraamka inaad guursato haweenka xurimat calaykum bay ka bilaabatay aayaddu ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xarimay hooyo weligaa ma guursan karti wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu lakhi waa la soo wada soo wada ilaa ilaa aayaddu ay dhammaatay wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila ma qad salaf ina allaha kana gafuuran raxiima waa iska faasil yar kabacdi wuu sii watay ilaahay jala jalaaluhu muxaramaadkii xaaraamta ah wlmuxsanaatu min annisaai ilaa ma muxsana iyaduna la qabo oo nin leh yaana xaaraan ba inaad gursataba marka halkaasayba ku xidhnayd oo ay ku xidhan tahay laakiin waa juz marka inaadan juskaa murtabit ku noqonin markaad soo aqrinaysay juskii aadan aayaddaa ku joogsanin aad yar socoto oo waxoogay dhowr aayadood intaad dhaafto dabadeedna meel macnaheedu uu go-ayo oo hadalkeedu uu ku go-ay aad maalan laba aayad saddex aayadood kadib macno gaaraa bilaaban doona marka halkaa ku joogso imaamu nawowi halkaasi ishaaradaasuu bixinayaa waana arrin aad iyo aad u fiican waxaa kaloo ka mida buu yidhi wa fii qowlihi juzka ka bilaabanaya wamaa ubariu nafsi wamaa ubariu nafsi juz baa ka bilowda laakiin waa hadal ku xidhan aayadda ka horeeya dalika liyaclama anii lam akunhu bilgaybi waana allaha laa yahdi kayda alqaa'iniin inkastood tafsiirka isku khilaafeen hadalkani ma hadalkii imraat lcasiiz ba mise waa hadalkii sayidina yuusuf calayhi salaam laakiin waa hadal isku xidhan dalika insi ogaada laa makhlu bilgaybi inaanan rajulkan ama ninkan aanan aanan aanan khiyaanin oo ahalkiisa isagoo ka maqan aan khiyaan waana allaha laa yaati kada wamaa ubariu nafsii naftayda beri yeeli maayo ina anafsa la amaarat bisuui waa qowl oo raajic ilaa yuusuf calayh salaam waqiila qowl limra'ati lcasiiz laakiin waa hadal murtabita marka juz baa ka bilowda ha ku isku xidhine markaad juska aad aayadda marayso ku dar walidalika anaga xalaqadeeni xalaqat alwaalid allah yarxamu juska halkan ma ahayn jus kaste lix iyo toban maqraa jirta marka halkan maqradu ma ahayn maqrada aayadda ka dambaysay ahayd daa'iman macnaha la fiiri jiray marka waqaala almaliku ayaa ahayd mawquufka meesha lagu joogsanaayo ee wamaa ubari umahaysanahay wa fii qowlihi kadalika famaa kana jawaaba qowmihi famaa kana jawaaba qowmihi suuratu namli dhexdeeda waa qisadii luud dhexdeedii weeye oo dhexbartankeedii ahba waluutan id qaala liqowmihi ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum waantum tubsiruun famaa kaana jawaaba qowmihi waa hadal murtabit isku xidhanba marka ha ku joogsanini waxaad ku joogsataa aayadda dhammaadkeeda ah oo ah ila mraata kaanat amtarna fasaa maru lmundariin qul alxamdu lilah waa hadal bilaabnay aman khalaqan anagoo ka bilaabi jirnay marka juskeenu xaggee buu ahaa aman khalaquu ka bilaaban jiray oo macno gaar oo bilaabanaya ah wahaakada yani waman yaqnut minkuna baa ka mida walidalika xalaqat sheikh waxay ahayd meesha lagu joogsanayo in allaha kana latiifan khabiira ina almuslimiina wlmuslimaat halkaasay ahayd wma anzlna clى qowmihi min bacdihi min jundi min الsma waa hadal murtabit bima qablahu inaad dhaafisa ayaa wanaagsan lakiin xalaqadeenu taa un bay ahayd jusku halkaa un buu ahaa maqradu halkaas ah ilayhi yuraddu ayaa ka mida buu leeyahay ilayhi yuraddu cilmu saacati waxaa wanaagsan inaad suuradda iska dhammayso oo kale wa fii qowlihi tacaala wabadaa lahum sayi'aatu maa camiluu inaadan meeshaas cushri iyo waxbaa ka bilowda miyaa taqriiban inaadan halka aadan ka bilaabanin wa fii qowlihi faqaala famaa khatbukum ayuha lmursaluun jusba halkaa ka bilaada laakiin macno murtabit ah oo isku xidhan weeye wakadalika alaxzaabu juskii waa kaas axzaabtuna waa la mid oo yani xisbiyadan jusku xisbigu waa juska nuskiis ka qowlihi tacaala wadkuru llaha fii ayaami macduudaat aayaddani xisbibaa weeyaan ayaa ka bilowda xisbiga labaad ee juska labaad halkanuu ka bilowda laakiin aayaddani waxay ku xihan tahay aayadihii xajka kasoo sheekeynayay marka inuu ku joogsado ma ah waxaa wanaagsan inuu dhaafo aayaddaas oo ta ku xigta uu ku joogsado wa qowlihi tacaala qul aunabiukum bikhayrin min dalikum xisbi baa ka bilaabmay marka xisbiga halkaa ka bilaabanayana waa waa murtabit macnaha ka horeeyu murtabit ku yahay oo uu ku xidhan yahay waxaa wanaagsan inaad dhaafto fa kullu haadaa kuwaas uu sheegay washibhahu iyo wa shibhuhu wixii la mida yanbagii an laa yubtadaa bihi waxaa wanaagsan inaan lagu bilaabanin walaa yuqaf calayhi aan lagu joogsanin fainahu mutacalliqun bima qablahu waxaa ka horeeyuu ku xidhan yahay walaa takhtaranna haku kadsoomin bikarat lfaaciliina lah kuwa arintaa samaynaya meelaha ku joogsanaya ha ku kadsoomin oo min alquraai kamida oo aladiina laa yuraacuuna hadihi laadaab aadaabtaas daqiiq cajaaibta aan ka fikiraynin ha ku kalsoonin iyaga walaa yufakiruun fi hadi lmacaani macaanidaa lasoo sheegayn aan ka fikirayn aadum isku xihan tahay bas meeshana waqafku un yahay ama xisbigu yahay lanna axzaabta iyo ajzaada si daqiiqay dadkii salafku u sameeyeen imaam nawowi waxaa laga hadlaya waa qarnigii eh, lixaade hijriga laga hadlaya masha waa nafs axzaabta iyo ajzadan garanin buu ka hadlaya in ka horreysaybaa axzaabtan iyo ajzadan waxaa loo sameeyey tiro kooban mindha waxay tiriyeen juz kasta inta xaraf uu yahay markaasay nuskiis la aadeen iyagoon macno u fiirin ee u fiiriyey si ay isugu dheelitiraan oo ay isugu isugu dhigmaan hmm wاmtaثil ma rawaahu اlxaakimu abu cabdاllahi biisnaadihi can الsayid اljaliil alfudayl bni ciyaadi radi allahu canhu qaal la tstawxish طرqa اlhuda liqilaة أhliha wla tkhtarana bkahraة اlhaalikiin yani dad badan oo qura'a sidan yeela ha ku kadsoomin ee adigu macaanidaa iska fiirso waxaanad ku dayataa hadalkii xaakim uu rawiyey can sayid اljaliil alfudayl bni ciyaad imaamkii jaliilkaah fudayl bni ciyaad la odhan jiray isagu isagoo waano caama arrintan kama hadlayna waano caama dadka waaninaya ayuu wuxuu yihi laa tastawxish طرqa اlhuda liqilati ahliha yacni ha weheshan waayin oo soomaaliga maxaa lagu dhahaa istixaashka qaloon miyaa la dhahaya qaloon haka qaloonin miya kolley anugu iska reer xamar baan ahay oo waa igu waa igu xagoy qorjabis bay igu yar tahay mana yani haku cidloobin miha ah, haku cidloobin almuhim ah, alistixaash dad alistinaas yani yani eh, duruq alhudaa hanuunka duruqdiisa yani ha cidlaha dareemin oo ha ku cidloonin sax weeye eh, liqilati ahliha dadkeeda yar awgeed eh, dadka dadka dariiqa raacayaa yar awgeed ha uga teginoo yani cidlaha dareemine ku taagno walow dadkooda ha yaraadee walaa takhtarana ku kadsoomin bikafrati lhaalikiin kuwa iyagu duruqda faasidka raacaya badnaashadooda waaba qur-aankuna waa kii sheegay qul laa yastawi alkhabiidu waayibu walow acjabaka karatu lkhabiid khabiidkaa badan marka maadaama khabiidku badan yahay ha odhanin meesha loo badan yahay baa khayr ku jiraaye weligaa xaqa iyo meesha wanaagsan raac walow dadkeeduba ha yaraadee walihada lmacna qaala lculamaa waxay dhaheen qiraa'atu suuratin qasiiratin bikamaaliha afdalu min qiraa'ati bacdi suuratin طawiilatin biqadri اlqasiirati fainahu qad yakfa alirtibaatu cala bacdi اnnaasi fi bacdi اlaxwaal suurad kaamil ah oo yar oo kulligeed la aqriyo ayaa ka fadli badan in suurad qaarkeed suurad dheer qaarkeed oo laakiin suuraddii yarayd in la eg laga aqriyo waxaa ka fadli badan suurad kamila ah in la aqriyo bay culummadu dhaheen buu yidhi maxaa yeelay ay saas u dhaheen liannahu waxaa laga yaabaa suuraddan dheer uu aqrinayo in fa inahu qad yakfa inuu ka qarsoomo dadka maqlaya ee dhegaysanaya alirtibaad macnaha isku xidhnaatiyihiisa calaa bacdi innaasi inuu arrintaasi ay ay ka qarsoonto fii bacdi alaxwaal axwaasha qaarkeed yani Ah, weliba haddii oo meeshaas aayadihan soo sheegnay oo kale ay tahay walidaalika saas ay awgeed ayaa qofku hadduu wardi akhrisanayo oo qur-aan uu wato taa iyada laga hadli maayo laakiin hadduu maalan qira'a mukhayara oo iska maftuuxa suurad yar baan akhristaa oo kooban mise suuradaha dhaadheer baan wax ka akhristaa waxaa fadli badan bay culimmadu dheheen suurad kaamila ah inaad akhriso haddii suuradda dheer aad in badan ka akhrinayso taasaa fadli badan hal xaraf hadday dheertahay taas ha fadli badan laakiin hadday isku mid yihiin oo isku qadri ay yihiin suuradda kaamilkaa fadli badan bay dhehen waqad rawa bnu abi daawuuda biisnaadihi can cabdillaahi bni abilhudayl اtaabiciyi اlmacruufi radi allahu canhu qaala inuu yidhi kanuu yakrahuuna an yaqra'uu bacda alaayati wayatrukuu bacdaha ibn abi dawuud bisnaadi can cabdillahi bn abi hudayl taabiciyi almacruufi radi allahu canhu wuxuu yihi kanuu ee dadkii wan wanaagsanaa buu ka hadlaya yakrahuuna waxay necbaan jireen oo ay kahan jireen an yaqra-uu inay aqriyaan bacd alaayaati aayadda barkeed wayatrukuu bacdahaa bacdigeedna ay ka tagaan maalan aayadaha dhaadheer oo kale haddii intuu qofku soo bilaabo uu dhexdeeda ku joogsado arrintaa culummadu way kahan jireen buu yidhi ah, waalqaطcu bilwaqfi wa bilaayi shurid buu imaam ibn اljazari fi ayiba ku yidhi yani haddaad qiraday goynayso oo aad goynaysa bimacnaa waad rukuucaysaa ama waad joojinaysaa waad tegaysaa aayad barkeed ku joogsan maysid laguma ogola waalqacu bilwaqfi wa bilaayi shuri washturia an yakuuna alqacu bilaayi ama aayad dhexdeeda inaad ku joogsato ma hagaagsana ma fiicna waa laga wanaagsan yahay waa sida ay sheegeen wey ayib si ari baabkanaan iska yar eh, didanaynaa insha allah faslun fi axwaalin tukrahu fiha alqira'a qur-aanka akhrintiisa mar la kahanayo oo ay karaaha tahay miyaa jira waa su-aal ah, marka dhegaysa hadalka eh, mualifka alimaam iclam dhegaysa buu ku yidhi iclam ogow ana qira'at alqur'aani qur-aanka akhrintiisu maxbuubat cala alilaaq ilaaq ahaan caam ahaan waa maxbuuba oo waa la jecelyahay ila fi axwaalin axwaal oo maksuusa axwaal khaas ah oo la khaas yeelay oo gaar ah oo jaa sharcu uu sharcigu ku yimid biاlnahyi can alqira'ati fiiha in qur-aan la aqriyo la nahyiyey axwaashaasunbay qiradu markaa ay mamnuuc noqonaysaa oo ay makruuh noqonaysaa wa adkuru waxaan sheegayaa buu yidhi maa xadarani اlآan waxaa hadda aan ka xusuusto ayaan sheegayaa buu yidhi minha mukhtasaran weliba anoo soo gaabinaya bixadfi اladila adilada goynteeda kusoo gaabinaya maxaa yeele mid kasta haddaan daliilkiisa sheego waa dheeraanaysa oo kitaabku u dheeraanaya fasliguna intaa waa ka badnaanay maxaa u yaalay buu yidhi fain adiladan u goy fa innaha mashhuura adilo mashhuura weeye oo axaadiid mashhuuro la yaqaan weeye buu yidhi saas awgeed baan iska gooyey buu yidhi adiladii wuxuu yidhi fatukrahu lqiraa'atu qiradii waa la karhayaa oo waa la kahanayaa oo karaahay noqonaysaa fi xaali rukuuci wاsujuudi wاtashahud salaada marka lagu jiro oo la rukuucsan yahay qur-aanka in la aqriyaa waa la nahiyey waxay noqonaysaa makruuh sujuuddana sidoo kale tashahudka ataxiyaadka marka lagu jirana sidoo kale qur-aan la aqri maayo waayriha min axwaali salaa sujuudda iyo rukuucda wuxuu sheegay iyo taxiyaadka axwaasha kale salaada oo dhan ila alqiyaam istaagga mooga markaa taagantahay qur-aan ah maalan jalsada bayna atashahud iyo waqtiga ictidaalka samic allahu liman xamida lailaa iyo intaasoo dhan qur-aan akhriyi maysa wa tukrahu waxaa kaloo la kahdaa qiraa'atu maa zaada cala alfaatixa faatixada ka badan in uu akriyo in la aqriyo lilma'muumi baa loo karhaneeyaa kan ma'muumka ah faatixada ka badan inuu aqriyo fi salaati aljahriya salaada jahriga ah ida samica qira'ata alimaam waa khaas waxay ku tahay hadduu imaamka qiradiisa maqlayo haddaad ma'muum tahay imaamkuna uu la jahrayo qirada uu la jahrayo faatixada kaliya unbaad aqriyaysaa faatixada ka badan aqriyi maysid haddaad aqridina karahay noqonaysaaba ee imaamka qiradiisa inaad dhegaysata wey amaa inaad faatixada ka tagto hada qiradu hadday jahri tahay dabcan khulfi baa ku jiro aimada qaarkeed baa yidhi qirada imaamka kugu filan laakiin sida axwadka ee dadaalku ku jiro alimaam shaaficiyu raximah llahuna dahaba ilayhi waa in aad aqridaa sawaaء salaadu jahri ha noqoto ama siri ha noqoto watukrahu xaala اlqucuudi calى اlkhalaa'i waxaa kaloo la kahdaa oo makruuha in aad qur-aanka aqrido adiga oo xamaamka ama musqusha fadhiya wa fii xaali nucaashi markaad hurda naftirkeeda hurdo ay xoogla ay ku hayso qur-aanka inaad aqrido waa makruuh wakadalika ida istacjama calayhi اlqur'aanu qur-aanku haddii istacjama cajamigu kale ku noqday bimacnaa waxaa waye istacjama ay istakhlaqa caleyhi qaradii ay ku xidhanto oo eh, eh, ay hurdadii intay ka badanto ka badato wax alla wuxuu aqrinayo uu kala garan waayo lanna xadiidka wuxuu yidhi nabigu idaa qaama axadukum min alleyli habeenkii hadduu kaco faistacjama alqur'aanu calaa lisaanihi lisaankiisii uu isku xidho oo sidii wax aan cajami oo kaleba u noqdo oo kale waay bimacnaa uu garan baa waay waxu aqrinayo falam yadri maa yaquul waxalla wuxuu odhanay aysan garanayn fala yadaji ha seexdo qur-aanka ha wey wakadalika xaala alkhubati liman yasmacuha waxyaalaha meelaha la kahdo ee la karhanaya waxaa ka mida khudbada jumcada markii lagu jiro ninkii khudbada maqlaya hayaan idinka iloobin idaa samica qira'at alimaam maalan salaa jahriya waayo imaamkii salaaddii wuu la jahraya laakiin safafkiibaa fog makarafoonna ma jiro marka waad akhrisanaysaa suuraddii ka dambaysay faatixada waad akhrisanaysaa goorma aad ka tegaysaa suuraddaas ama faatixada ka bacdi marka aad imaamka qiradiisa maqlayso sidoo kale khudbad jumco ah haddii khaiibka codkiisa aad maqlayso qur-aan inaad akhrido waa makruuh laakiin haddaadan maqlaynin iska wardi haddaa rabto maa fi mushkila qur-aankaaga iska war walaa tukrahu waaba uu sheegaya imaamku walaa tukrahu liman laa yasmacuha kaan khudbada maqlaynin loo kahan maayo bal tustaxabu waa la jecel yahay weliba suurat iska dhamaysa daarat haddii khaiibku wuxuu sheegayaba kaa fogyoodan maqlayn ood meesha iska fadhido iska akhriso qur-aanka hada huwa almukhtaar saxiix kaasaa mukhtaarka qowlka mukhtaarka ahe saxiixa ah ee la saxiixay min alaqwaali ah. wa jaa can taawuus qowlkaas waa qowlka mukhtaarka ahe saxiixa laakiin imaam taawuus taabicigaas jaliilka ah waxaa ka yimid karaahatuhaa in uu yacni ka haday in qur-aan la aqriyo walow khudbadaba yaan la maqlin yani karahat lqira'a liman laa yasmacu lkhudba ujeeda wa ibraahim anakhaciyi cadam alkaraha ibraahim anakhaciyi isagana waxaa qowlkii hore ayaa laga soo naqliya ah inaan la karhaynin marka wuxuu yihi imaamku fayajuuzu an yujmaca bayna kalaamihima bima qulnaa kama dakarahu asxaabuna waxaa marka mumkin ah yajuusu bannaan an yujmaca bayna kalaamihima kalaamayhima annakhaci oo cadamulkaraaha ku tegay iyo daawuus oo karhay in waktiga khudbada aan khatiibka aan la maqlaynin qur-aanka ma la aqrinaya ma la aqrinaya in la kulmiyo oo waa maxay hadduu maqlayo inay makruuh tahay hadduusan maqlayna inayna makruuhahay qaala walaa tukrahu lqira'atu fi اطawaaf marka la tawaafayo qur-aanka ma la aqrinaya ha waa la aqrinaya karaaha ma tahay maya ma aha hada madhabuna buu yidhi madhabteena imaam shaafici saasay qabtaa buu yidhi wa bihi qaala akaru lculamaai culamada kale ee aan shaaficiyada ahayn na saasay iyaguna intooda badan ay qabaan waxakaahu bnu lmundiri ibnu lmundir imaamkii jaliilka ahaa can caطaa'in wamujaahid wabni mubaarak waabi hawrin waasxaabi ra'yi raggaasoo dhan qowlkaasuu ka sheegay oo ah inaan la karhaynin in tawaafka marka la tawaafayo qur-aan la aqriyo abcan asxaab ara'yi waad la socotaan markay ilaaqaan inta badan waxay ujeedeen abi xaniife iyo madhabtiisii iyo raggaas inta badan lagu ilaaqi jiray marka cataa iyo mujaahid ibni mubaarak iyo salaf saalixaas raggaas iyo asxaab ara'y waxaa laga soo naqliyay buu yidhi in ay iyaguna aynan ka rayn waxukiya can ilxasan albasriyi waxaa laga xikaayooday wa curwat bni zubayri radia allahu canhu canhuma wamalikin imaam malik karaahatu lqira'ati fi tawaaf inay karhayn waqtiga la tawaafayo in qur-aan la aqriyo wsaxiixu lwal qowlka saxiixa waa kan hore oo markaad tawaafayso inaad qur-aanka akhrisato inayna makruuh ahayn bal ay wanaagsan tahay waqad taqadama bayaanu اlاkhtilaafi fi اlqira'ati fi اlxamaami wafi اطariiqi wafi man fii famihi najasun horaa aad usoo martay buu yidhi inaad xusuusatana waa wanaagsan tahay in aimadu isku khilaafeen qur-aanka in xamaamka lagu akhriyi karo inaan lagu akhriyi karin laakiin xamaamka ogow ma aha musqusha xamaam haddaad maqasho looma jeedo musqusha xamaam waxaa loo jeeda meelaha lagu maydha ee bukhaarka leh ee laisku kuleeye dhididku dadka sawna miyaa la yidhaha wadamada sawnadii carabta hore wey ma garanaysaa oo bukhaari iyo inta meeshaas iska fariisto dadku wada fadhiyaanoo marka eh, waa meel iska nadiifahoo kada marka qur-aan ma lagu akriyay karaa maya ikhtilaaf baa jira bacd alaima mayna karhin bacd alaimana way karheen oo arrintaas makruuhay ahayd horey noo soo martay dariiqa marka la marayo qur-aanka la aqrinayana waa tii imaam malik iyo lagaga sheegay inay karheen qofku inuu qur-aan aqrinayo laakiin sida jumhuurtu ay qabaan qofku inuu wardigiisa iyo qur-aankiisa iska akhrisan karo isoo lugeynayo oo wafii man fii famihi najasun ninka afkiisa ay najaaso uu yahay oo wax najasa afkiisu ay ku jiraan ama maalan dhiig oo kale ama wax saas kale oo afkiisa inayna wanaagsanayn inuu qur-aanka aqriyo bal alafdal inuu afkiisa uu dahiro horay arrintaasi kuusoo martay buu yidhi dib ugu noqo wallahu waliyi towfiiq marka insha allah ikhwaani kitaabku waa kitaab jaliil ah oo cadiim ah oo axkaam yani muhim ah liahli اlqur'an waliumuumi اlmuslimiin baa ka buuxda abwaab fara badan oo fiicanna waa ay noo dambaysaa in allahu tacaala bal ha la mutaalaceeyo oo dib ha loogu noqdo oo ha la akhristo oo ha lagu dadaalo wa fii nafsi اlwaqti saadiin sheegayna in allahu tacaala xariis baan ku ahay inaan ku dadaalayna inaan kitaabkan uu noo dhammaado biayi ariiqa min walow biاlhaybi walow bilhaybi beri baa belji meesha la yidhaha waxaan horta berigii hore anugu qur-aanka in laga duubo ma jeclaan jirin eh, uhdi uhdi iyoiyo wadaad wadaad iyo waxaas igama ahee eh, runtii waxay iga ahayd inaan inaynan eh, yani suma arkaynin inaan uqalmo arrintaas marka in badan baan didiidi jiray aan laiga duubin dadaa marka iska duuduubtay anuu salaada ku jira oo markaasay meelay iska geliyeen oo marmar qaar idaacadda geeyeen oo markada sawd waa fiican yahay bal hala duuba adi markii dambe dadba aad daqdi igu sameeyey oo e, e, iga dhaadhiciyey in inaan duuba inay qasab tahay sidii baan yaallay marka qur-aanka waa duubnay e, waa tii qiraa'aadka ilaahayna waafajiyey ilaa toddoba riwaayaan hadda duubay toddoba riwaaya marka lagu leeyahay waxaa layska rabaa waa labaatan riwaayo labaatan riwaaya layska rabaa lianna toban qiro oo qaari walba laba raawi leeyahay inkastoo qaarkood isku mid yihiin oo hal mar in la aqriyay ay kaafi ay tahay laakiin intaanu kolley ku soconnoon islena ilahay inuuna gaarsiiyey labaatan kaba inaan duubno waxaa dhacday marka beri aan beljim marayay ayaan masjid eh, ikhwaana reer maroccan eh, maqaariba ay joogaan baan imid eh, kelimad bay iga dalbeen adugu kelimaddii kadib niman dhalinyaraha yar qur-aankaa wada aqrisan yani naga dhegayso oo qur-aanka meesha ku xafdiy markii ay fadhiisteen oo ay waxay iga dalbeen khalaf can xamsa noo aqri qaradaada khalaf can xamsa noo aqri eed haray hadda ka hor duubtay waan aqriyay khalaf wuxuu aqriyaa ama xamza wuxuu aqriyaa calayhum qur-aankao dhan calayhum buu aqriyaa hayr ilmaqduubi calayhum hum calayhum meeshay timaado dhan hadu waa godan tahay meel baan ilooba ka tegay sahwan yani yar dhalinyaro meesha fadhiya ayaa igu radiyo yiri sheekh halkaa calayhim weeye laysa caleyh waaya jazak allah khayr baan marka iyaga baan akriyay waa akriyeen waa akriyeen isagii markuu soo gaadhay khalaf can xamza u oo mutqan ah oo aada la yaabayso suu u aqriyay khalaf can xamsa qiradiisina waa qirada ugu adag baa la yidhaahaa nin nin nin ka tegay unbaa dhex gala waa waa riwaayaadka tan ugu adag sakataad iyo hamazaad iyo madad dhaadheer iyo yarku markaa ninkaa dhallinyarada ah labiskiisa haddaan bannaanka ku arki lahaa maba salaameen labis oo oo wadaad wadaad iyo islaam iyo midna ma ah wuxuu iska qabaa surwaal jenis ah iyo alaab ku dhagan timaha saanay u kale yihiin yani ma kama soo kama kama sooceen dadkaa bannaanka maraya gaalada waxaan yaa ku baray qiradan wuxuu yidhi adiga ay baray oo see kuu baray haddaaba iga ka horeysay wuxuu yidhi bilgayb callamtanii bilgayb kayf wuxuu yidhi internet kasoo qaatay qiradaada laba sanaan ku ictikaafa laba sana sanatayn wa waxa weeye b h d wuxuu ku haystaa handasada iyo engineering laakiin waxaa ilahay jeclaysayay qur-aanka waa xaafid awal horey waxaan u aqaynay buu yii riwaayat warsh oon qur-aanka ku bartay qaradanaan soo qaatay markaan internet ka helay waan xifdiyey hadda igu imtixaan buu yii meeshaad rabay igu imtixaan waan imtixaanay fawajadtuhu mutqinan laha ma aha yani caarifan biha ma aha waa yaqaana maaha darajat liqaan buu gaadhay iqaan weliba markaasuu musxaf buu intuu combyuutarku aada u yaqaanay intuu galay ayuu wuxuu qoray riwaayat khalaf can xamza ayuu musxaf ka dhigay musxaf qurux badan weliba isagaa sameeyey marka waa la yaabay waa ad bay cajiib ila noqotay marka waxaa ila caddaatayba inay wasaaishan aan anu markii hore aan aan iska yar dhaliilayay oon gacan bidixaynayay inay aada muhim u tahay waxaan adiga waxaa kaa maqan oon inta hadda kaa maqan keliya inaad cardi samayso haddaan maras aragno ood aqrido ood ijaazo ku qaadatid wa ilaa waa mutqin tamaaman sidiisuu hadda ijaazo ku qaadan karaa laakiin inaan qur-aanka in la yska maqla ayaa shardi laga dhigay ma kas laakiin mutqin saas awgeed wasaaishan inaan la adeegsado oo balbaayahan dambe oo insha allahu tacala aan dhex gallo ayaan jecel lahay wa binaan caleyh kitaabka waa dhammaynaynaa wallahu waliy tawfiiq wbaarak allah fiikum akrama